bismillah eh, xalay haweenkii nabiga wixii la amrayay laba masala caam ahayd marka inaynan baraarujin baan yaa laga yaaba waqarna fii buyuutikunna walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati lulaa haweenka nabiga khaas kuma aha haweenkao dhan baa la sheegaya falaa takhdacna bilqowlin waa sidoo kaleo haween oo dhan baa la sheegay ku dhaco laakiin waa inayna xali baraarujinin baa suuragala ah. bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin allahuma salli wasalim wabaarik calaa sayidina moxamed inabiy lumiy wacalaa aalihi wasaxbihi waman tabicahum biixsaanin ilaa yowmi iddiin insha allahu tacaala waxaan ka bilaabaynaa aayadda afartan iyo shan ilaa aayadda konton iyo afar suurat laxzaab allah subxaana wa tacaala aayaddii inoo dambaysa waxay ahayd huwa aladii yusallii calaykum allah waa allaha idinku salliya idiin naxariista وملائكتuna waa idin naxariisan liykhrijakum min aظulumaati ilى nuur si shakiga iyo mugdiga iyo jahliga la idinka saaro oo nuuruliimaan aada ugu baxdaan qiyaamaha markii la tagana taxiyatuhum ywma alqiyamah salaam markii qiyaamaha la tago dadka dhexdiisu waxay isku salaami muminiinta ah malaaigtu waxay ku salaami iyo alla wuxuu ku salaami waa salaam allah subxaana wa tacaala ajri weyna halkaas ugu diyaariyey allah wuxuu leeyahay yaa ayuha nabiyu nabigii sharafta lahaayo inaa anagu arsalnaaka waan ku diray shaahidan xaalo aada markhaati tahay oo tawxiidka alla aada markhaati ka tahay ummadaada inaad gaadhsiisay aada markhaati u tahay mubashiran bishaareeye xaalo aad tahay ciddii ku raacda oo muminiina wanadiiran digniin bixiyo aad tahay ciddii cisyaan la timaada wadaaciyan aada ugu yeedhaysa dadka ilallaahi ilaa tawxiid illaah ilaahay tawxiidka biidnihi alla amarkiisa allah sidaa kugu amarsiiyey wasiraajan iftiimiyaa tahay iftiimiya siraaj muniiran oo iftiimaya wabashir bishaare almuminiina muminiinta biana lahum inuu u min allaahi alle xaggiisa fadlan fadl kabiiran oo weyn wahuwa aljanna nabiyullaahi maxamed caleyh isalaatu wasalaam allah sifooyin uu leeyahay buu meeshan inoogu sheegay shaahidan calaa tawxiid shaahidan liummatihi ummadiisa u markhaati kici ummadihii kale ambiyadii kale ee ka horreysay buu u markhaati mubashirin bishaareeye ciddii muminiin noqota digniin bixiye ciddii cisaan la timaada daaciyan ila allah dacwada ah xagga alleh laa ilaaha ila allah buu dadka ugu baaqaya allahna amarkaasiy wa siraajan muniiran siraaj baa tahay siraaj waa waxaan nalkan iftiimo wey muniiran oo iftiimo siraajka qaar aan iftiin badan lahayn baa jira muminiintan waxaad ugu bishaaraysaa fadli weyn inay leeyihiin cabdullaahi binu camar binu caas yaa nin weydiiye wuxuu yidhi sifadii nabiga ma ka hesheen cabdullaahi bin cumarkana diinta tawreed buu wax ka yaqiinay ma ka hesheen sifadii nabiga tawreed nacam buu yidhi shaahidan wamubashiran wanadiiran wadaaciyan ilallaahi biidin wasiraajan muniiran kaana sakhaafan yani suuqyaha kama buuqo fadlan walaa qadiilin ma ku adagoo qalafsan ma aha ummadiisuna sifadeedu waa sidaa marka nabiga sifadiisa waxaanu ka tahay kutubihii hore ay qoreen nabiga magacyihiisana waxaa ka mid a ah axmed muxamed almaaxi alxaashir magacyihiisay ka mid tahay ilaa shan magac oo sidaasoo kale ah marka nabiga sifadiisa aada bay u fiican tahay waa inaan sidaa tahayna u rumayno wey oona caqiidayno yaa ayuha nabiyu nabigii sharafta lahaayo inaa anagu arsalnaaka waan ku diray shaahidan xaala ad tahay markhaati calaa tawxiidillaahi baad markhaati ka tahay allaad markhaati u tahay waxaad markhaati u tahay ummaddaadaad markhaati ku noqon wamubashiran bishaareeyaa tahay liman aamana bika ciddii ku raacda wanadiiran liman casaaka qofkii ku caasiyana waad u digi wadaaciyan waxaad ugu baaqi dadka ilallaahi ilaa tawxiidillaahi wahdaaniyatihi baad ugu baaqi biidnihi biamrihi isaga amarkiisa isagaa sidaa ku amray wasiraajan xaalaad iftiin tahay siraaj faynus muniiran oo weliba wax iftiiminaya nabiylaahi maxamed waa siraajo xaqiibuu dadka u iftiiminaya wabashiruu bishaare almuminiina muminiinta biana lahum inuu u sugnaaday ugu bishaare min allaahi alla xaggiisa fadlan fadli kabiiran oo weyn allah wuxuu hi walaa tudci lkaafiriina nabiyllaahi maxamedow gaalada ha aadeecinoo ha ka tala qaadan iyo walmunaafiqiina munaafiqiinta wadac ka tag adaahum dhibkooda iska daayo waxba ha ka watawakal tala saaro calallaahi alla tala saaro allah baa kaaga filan cid kastoo dhib kula rabta wakafaa bilaahi allah baa ku filan wakiilan mas-uul ahaan allah baa ku filan subxaanau watacaala nabilahi maxamed mar horan wayna soo martay gaal iyo munaafiq midna hala tashan ha kaa tala qaadan inaguna sidoo kaleynu nahayo haddii gaaladii dee joogo wixii adduunyada ku saabsan ee beec iyo waxaa waa la kala iibsan laakiin wax diin ku saabsan ama fikrad ku saabsan ama dhaqan ku saabsan gaal iyo munaafiq laga tala qaadan maayo taladooda way xun tahay kuwa hadday wax garan islaamkay qaadan lahaayeen walaa tudixa adeecinoo ha yeelin alkaafiriina gaalada iyo walmunaafiqiina munaafiqiinta wadac ka tag adaahum dhibkooda ka tag waxba ha dhibaataa u geysani watawakal tala saaro cala allaahi alla tala saaro wakafaa billaahi allah baa ku filan wakiilan tala saarahaad nabiylaahi maxamed aljihaad bilisaan waa xagga munaafiqiinta munaafiqiinta iyada jihaad xagga gacanta ah looma amrin nabiga lama amrin jihaad xagga gacanta markii ay saxaabadu yidhaaheen aan layno wuxuu yidhi aniga laidhihi maayo maxamed asxaabtiisii buu laayay ilaa kuwan waxay u muuqdaan asxaab nabiya marka jihaad bilisaan mooyaane munaafiqiinta jihaad bilyadi iyo la taabsiin maayo yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu mumin obeyo idaa nakaxtum markaad guursat nikaaxsataan almuminaati gabdhaha muminaadka ah uma dalaqtumuuhuna aada furtaan min qabli an tamasuuhunna intaad taabateen ka hor famaa lakum idinkuma sugna calayhina gabdhaha dushooda min ciddatin wax ciddo ah taasoo tactaduunahaa aada u cidda tirinaysaan famatixuuhunna u raaxeeya oo sahay siiya wasarixuuhunna sii daaya saraaxan sii dayn jamiilan oo wanaagsan xukunkanaa layna soo hordhigay gabdhihii markaad nikaaxsataan qur-aanku inta badan nikaaxa waxaa loo isticmaalaa caqdi iyo wadi baa loo isticmaalaa oo ka dambeeya laakiin meesha waa caqdi keliya wey markaad gabdhihii mehersataan idinkoo aan taabanin aada furtaan dee u raaxeeyo sahay siiya ciddana ma laha oo ciddo tirsan marka aayaddan aayaddii baqareed ahayd min qabli an tamasuuhunna haddaad furtaan idinkoon taabatin waqad faradtum lahuna fariidatan bay taasi ahayd idinku meherkii u magacaabay oydaan taaban haddaad furtaan nisfu meher bay meeshan marka ma kala soocna in meherkii loo magacaabay loo magacaabay marka ayaddaasaa lala doonanaya gabadhii ninkii markuu mehersaday isagoon taabanin hadduu furo hadduu meher u magacaabay kalabadh bay heli hadduuna meher u magacaabinna dee sahay unbusin sahay unbusin de iyadaa mufawid bay ahayd mufawiddaa la marka waxaa la yidhi culimo badan waxay leeyihiin hadduuna taaban hadduu gabadha guri la galo daaha sii daayo uuna taabaninna sidii isagoo taabtay oo kale yay noqon dee la aamini maayo waxaa suuragala inay istaabteen haddii intuu guriga la galo uuna taabanin oo yidhaahdo ma taabanin gabadha daahiina wuu sii daayey in badanba lama joogin ciddo way leedahay gabadhaasi meherkoodii oo way leedahay yaa ayuha aladiina aamanuu dadkaa muminiinta sharafta laho idaa nakaxtum markaad nikaxsataan almuminaati gabdhaha muminaadka ah uma dalaqtumuuhuna aada furtaan min qabli an tamasuuhuna intaad taabateen ka hor intaydaan taabanin wey min qabli an tamasuuhuna intaydaan taabanin famaa lakum idinkuma sugna calayhina gabdhaha dushooda min ciddatin wax cidda tirsi ah taasoo tactaduunaha aada u cidda tirinaysaan famaticuuhunna u raaxeeya oo haddaynaa meherka u magacaabin wasarixuuna sii daaya saraaxan sii danjabiilano wanaagsan gabadha laga dhintay iyadoon la taabanin zawjkeedii dhintay iyagu ciddadeeda oo kamil tirsan afar bilood iyo toban habeen iyo tirsan ciddada noocaasi waa tacabud baa ciddadan dalaaqu waa hubsiino in uurkeeda ilmo ku jiriyo in kalaa la hubsanayo ciddada dalaaq ciddadaa kale ee qofka gabadha laga dhintay waa tacabud wey marka gabadhii iyadoon la taaban hadduu ninkii ka dhinto afar bilood iyo toban habeen bay tirsanaysa yaa ayuha nabiyu nabigii sharafta lahaayo inaa anagu axlalnaa laka waan kuu xalaalaynay aswaajaka xaasaskaagii allatii gabdhihii aatayta aad siisay ujuurahuna meherkooda aada siisay oo gabdhaha aada qabtaa wamaa shayna waan kuu xalaalaynay malakad ay milkiday yamiinuka midigtaadu ay milkiday oo addoomaha ah oo mimaa kii ka mid a afaa allaahu alla kuu soo riday caleyka dushaada uu gaalada kaaga soo riday iyo banaati camika adeerkaa gabdhihiisa banaati camaatika eedooyinkaa gabdhahooda wa banaati khaalika abtigaa gabdhihiisa wa banaati khaalaatika habaryarahaa gabdhahooda allah tii gabdhihii bintu cam iyo bintu khaalaba haajarna hijrooday macaka macaaga hijrooday oo yani macaaga hijroodeen way kula socdeen maaha way kula baxeen waa kuwa hijrada kugu soo haleelay iyo mar'atan qof dumaraho mu'minatan mu'minata in wahabad haday siiso nafsaha nafteeda linebi nabiga haday siiso way oo nabiga waan ku isasiiyay tiraa gabdho badan baa isasiiyay nabiga waase goorma markuu guursanayo inaad in araada nabiyu nabigu haduu doono an yastankixa inuu mehersado khaalisatan xaalo ay ku gaar tahay laka adiga min duulil mu'miniina mu'miniinta keyrkood gabadha naftaada isa siisay ee naftaada iskaa meher la-aan inaad ku guursato adiga khaas ku tahay wey muminiintu kulama qabaan marka nabi llahi maxamed waxaa laleeyahay waxaa loo xalaaleeyey gabdhihii hore eed qabtay oo faraha badnaa oo wixii aad meherkooda siisay wixii addoomo ah gabadhii abtigaa dhalay adeerkaa dhalay eedadaa dhashamarta marka camka iyo khaal lama jamcinin camika unbaa khaalika kuwa eh, habaryarihii eedooyinkana waa la jamciyey marka waa iska caam adeerka waa iska caam bay iska noqon doonta gabdhihii kula hijrooday wey gabdhaha aad qaraabadatiina kula hijrooday ee hijrada kuugu yimid yani macaka adiga ku raacay maaha meeshaa kuugu yimid markaa hijroota ku yimid iyo gabadhii iskaa siisa gabadhii iskaasiioo tidha ya rasuulla waan ku iskaasiiye waase goorba martuu midda guursanayo markuu doono isagu inuu guursado marka gabadhaas isasiisay ee meher la-aanta uu ku mehersanaya nabigu nabigay khaas u tahay muminiinta kale lama qabaan aayad dambe waxay noo iman doontaa nabiga ma guursan kartid intan ma furi kartid ma bedeli kartid marka waynu isu geynanaa insha alla markaan meesha ugu tagno yaan isu geynana gabadhii ahayd umuhani bintu abi aalib oo nabiga ilma adeer ay ahaayeen markii maka la furtay yuu u yimid waxay yidhi aan ku guursado waxay tidhi caruur badan baa leeahay bay tii markaasay aayadani soo degsay markaasay tii anu xalaalba kuuma ihi bay tii maxaa yeelay kulama hijiroonina iyadu dulaqaa quraysh bay ahayd markii maka la qabsadee dadkii islaamka qaatay bay ahayd midda kale gabadha layidhaha caaisha waxay tii waxaan la yaabi jiray bay tii ka xanaaqi jiray markay gabadhi timaado ay tidhaa nabiga waan ku istisaasay sooma xishooto markay nin isu soo bandhigayso way ka qiiroon jirtay ma marka aayadda dambe aynu sharaxeeda ku daraynaa insha allahu tacaala yaa ayuha nabiyu nabigii sharafka lahaayo inaa anagu axlalnaa laka waxaan kuu xalaalaynay aswaajaka xaasaskaagii tii xaasaskii aatayta aada siisay ujuurahunna ujradooda meherkooda aada siisay iyo wamaa shayna waan kuu xalaalaynay malakad ay milkida yamiinuka midigtaada oo addoomaha ah oo mimaa kii ka mid a afaa allaahu alla kuu soo celiyey caleyka dushaada min alkufaari kaaga soo celiyey iyo banaati camika adeerkaa gabdhahiisa wabanaati cammaatika eedooyinkaa gabdhahooda wabanaati khaalika abtigaa gabdhihiisa wabanaati khaalaatika habaryaraha gabdhahooda allatii gabdhihii qaraabada ahaaye kulligoodba haajarna macaka kula hijroodayo islaamka waa hore qaatay iyo wamra'atan qof dumaraho muminatan muminada in wahabad hadday siiso nafsahaa nafteeda linabiy hadday siiso owaanku isa siiyey tidhaahdo waase goorma markuu mehersanayo in araada nebiyu nebigu hadduu doono an yastankixaha inuu guursado hadduu doono khaalisatan xaalo ay gaar kuu tahay laka adiga masalada u dambaysaay min duuni lmuminiina muminiinta maay marka nabiga haweenkiisu <coughs> waakaynu lahaynoo shan iyo toban buu mehersaday saddex iyo toban buu la aqalgalay kow iyo toban baa isugu timid sagaal marka aayadaynu soo degeysa sagaal bay ahayd marka haweenka uu nabigu guursaday lix baa bilmatal quraysh ahayd khadiija bintu khuwaylid iyo xafsa intu abibakr sidiq umu salma gabadhii reer beni maqsuum oo ninka ilmaabtiga ahayn laga dilay umu xabiiba bintu sufyaan lixdaasay ahaayeen wixii lixdaasay ahayn umu xabiiba umu salma iyo iyo caaisha iyo xafsa iyo khadiija iyo umu salma iyo umu xabiiba aduu lix bay ahayn qoraaji lix bay ahayn laba gabdhood uuna mehersiinina way jiraan laba gabdhood uuna mehersiinino gabadhii safiya bintu xuyaya alharuniya ee markii khaybar laga soo qabsaday uu guursaday iyo gabadhii maymuna bintulxaarif alhilaaliya oo musali adii dagaalkii musali lagu soo qabtay labadaba xornimadoodii buu meher uga dhigay wuu xoreeyey wuuna meherseeday xornimadii meher uga dhigay marka nabiga sidaasaa sharcigaasaa loo sameeyey allah wuxuu leeyahay qad calimnaa tan u dambaysa adigay ku gaar tahay inaad adigoon xoolo siinin aada mehersato gabadhii ku isa siisa qad calimnaa waan ognahay buu alla yidhi maa faradnaa waxaan ku waajib yeelay alayhim cala almuminiina fii aswaajihim fii xaqi aswaajihim haweenkooda xaqooda iyo ma shay malakada ay milkada imaanuhum waan ognahay yacni anigaa ogo xukunkooda iyaga waan sheegay way muminiintu tan kulama qabaan oo wixii haweenkooda uga gudboon iyo addoommahooda sidii wixsay kula joogi lahaayeen xaqii iyo sharcigii waa loo cadeeye wey qad calimnaa waan ognahay buuhi alleh maa faradnaa waxaan ku waajibinay calayhim cala almuminiina fii aswaajihim haweenkooda xaqooda iyo maa shay malakad ay milkaday imaanuhu midigtooda maxaa adiga sidaa lagugu yeelo intaa lagugu fasaxay likay laa yakuuna si una u ahaanin caleyka dushaada xarajun cidhiidh si una dushaada u ahaanin wax cidhiidh ah. haweenkaa faraha badan lagugu fasaxay oo tii ku isaasiisa aada guursanayso si aan cidhiiri kuu dul saaraanin oo fasax u tahay ambiyadii horena sidaa unbay ahaan jireen likay laa yakuuna siuna u ahaanin caleyka dushaada xarajun cidhiiri wa kaana allaahu allana wuxuu ahaaday kafuuran kii dhaafa raxiiman oo naxariisto oo wixii muminiinta kula jooga qalbigooda soo gala ee fikradahe soo gasha allah baa uga u dhaafi wey turjii waa dibdhigi oo waad iska fogeyn man tashaau gabadhaad doonto minuna haween ka mid a ah. watuwi waad dumi ilayka xaggaaga man tashaau qofkaad doonto iyo waman gabadhii ibtiqayta aad doontay oo miman gabdhihii ka mid ah a iska fogeysa markii hore falaa junaha calayka dambi midnaba kaama saara markan waxay markay gabdhuhu ay nabiga ku yidhaahdeen dee raashinka noo badiyo oo markii dambe nabigu bil buu ka dhaartay inuuna u tegaynin markaa waxaa nabiga si guud amar loogu siiyey oo fasax loogu siiyey gabadhuu doono inuu iska joogo halkaa dhihi doono goortaa doonaan ku iman tuu doonana uu soo dhaweysan doono xataa gabadhii markii hore fogeeyey inuu u yeedho oo gurigeeda tago yuu heli karaa marka waa fasax buu nabigu u yahay haddana maca daalika wuu u qasmayn jiray nabigu xaqooda wuu usoori jiray isagoo fasax loo siiyey gabadhuu doonana inuu halkaa ku joojiyo tuu doonana gurigeeda tago isagoo fasax loo siiyey haddana maalin walba habeen walba gabadheeda waktigeeda yuu u jiray gabadhi waa maalini habeen hadday leedahay hadday saddex iyo maalmood saddex habeen leedahay dadka eh, haweenka faraha badan leh maalin maalin iyo habeen habeen inay ka dhigaan baa fiican maalin maalin iyo habeen inay ka dhigaan baa fiican laakiin hadduu ruuxu laba iyo meelaha qabo midiiba saddex inuu ka dhigo yaa wanaagsan marka nabigu isagoo fasax loo siiyey haweenkiisa wuu qismayn jirayo wuu caadilnimo samayn jiray marka markaad haweenka loo caadilnimo samaynayo oo dadka laga soo qaado waxaa weeye gabadha habeenkeeda iyo maalinteeda ta kale inuu soo bariidiyo mooyaane gurigeeda ma fadhiisanayo inuu soo bariidiyo ha joogto haddaan daruura jirin oo jiri iyo wax jirin waa sidaa wey marka gabdhuhu way fasixi karaan oo ninkooda waxay dhihi karaan xalaal baa tahay gabadhaa doonta u tago meeshaa doonta bay dhihi karaan sawda bintu zamca markay ka yaabtay inuu nabigu furo islaam weyn bay ahayd yay tihi anu maalintaydi habeenkayga caashaan siiyey bay ku tihi nabiga caleyh salaatu wasalaam turjii waa dibdigi dhigi kartaa man tashaa gabadhaa doonto utegideeda iyo u uyeedhashadeeda waad dibdhigi kartaa oo minuna haweenka ka mid a ah. watuwi waad soo dhaweyneysaa waad soo dumaysa ileyka xaggaaga man tashaau qofkaad doonto waman gabadhna waad soo dhaweyn kartaa ibtaqayta aad dalabto oo miman gabdha ka mid a ah, cadalta aad dheeraysay falaa junaaxa dembi caleyka dushaada maaha haddaad gabadha dib gabadh kale soo dhaweyso wax dhibaatay kuma haysato daalika inaad sidaa yeesho adigu khiyaar leedahay ya adnaa ugu dhow an taqara inay qabowsato acyunuhun indhahooday farxaan walaa yaxzanna ayna murugoonin oo yardayna ay raalli ka noqdaan bimaa kii aataytahunna aada siisay kulluhunna dhammaantood ay raalli ka noqdaan wallaahu allana yaclamu wuxuu og yahay maa fii quluubikum waxa qalbigiinna ku jira alla waa og yahay wa kaana allaahu alla wuxuu ahaaday caliiman kii og xaliiman gabdhuhu haday gabadh waliba maalin iyo habeen dhowranayso way xanaaq hadii maalintaa iyo habeenkaa ay weydo nabiga fasax ma la siiyo sidaad doontaad yeeli kartaa ma layidhi dee bay ku qabaan marka inuu yimaado wax cuqdada ma qabaan way iska faraxsan yihiin goortuu yimaadon bay arkayaan laakiin hadday maalin ku leedahay ka dhowranayso dee way walbaharsanta hadduu dhinac mar muxuu caawa ku maqnaa sidaasoo kale yaa soo gelay laakiin markii ay ogaadaan in nabiga khiyaar la siiyey gabadh waliba dee ilaahay ha kuu keeno unbay dhihi intaa abaal ku qabtaa waa sidaa wey warid maa fii quluubikumtuna waxaa weeye markii loo qismeeyo badankaaga aad u qismeed oo gabadh walba waxa jacaylkae qalbiga ku jira lama simi kara haweenka looma simi karo nabiyullaahi maxamed intuu haweenkiisa u qismeeyo u cadilma sameeyo yuu dhihi anu taaban baan xukumi karaaye qalbigayga eelashadiisa ha xukumi marka caaishuu aada u jeclaa iyo gabdhahu aada u jeclaabay ka mid allah wuxuu leeyahay daalika sidaa oo khiyaar lagu siiyey yaa adnaa ugu dhow an taqara inay qabowsato acyunuhuna indhahooday farxaan oy abaal ku qabaan markaad u timaado walaa yaxzanna ayna murugoonin oo yardayna ay raalli ka noqdaan bimaa ataytahuna waxaad siisay kulluhuna dhammaantood ay raalli ka noqdaan kulluhunadaasu aataytada faacilkeeda iyy iyay adkaynaysaa wallaahu alla yaclamu wuxuu ogyahay maa fii quluubikum qalbigiina waxa xagga jacaylka uma simi kartaan wey wakaan allahu alla wuxuu ahday caliiman kii wax walba og xaliban oo dulqaata laa yaxilu xalaal uma ah laka adiga min bacdu kuwaa hore kadib kuwa aad qabto kadib walaa an tabadela inaad bedeshana xalaal ma aha bihina gabdhaha min aswaaji xaasas kale inaad ku bedesho walow acjabaka haba ku yaabgeliso xusnuhuna quruxdooda ilaa maa shay mooye malakad ay milkad yamiinuka iyaga intaad doonto yaad ka dhigan kartaa wakaana allaahu alla wuxuu ahaaday calaa kulli shayin shay la arka kulligii raqiiban kii ilaaliya shay walba allah baa ilaalinayo u fiirsanaya wey waa aayaddii aynu sheegaynaynu culimmadu inta badan waxay leeyihiin aayaddan aayaddaa horaa nasakday oo markii tan qiraa'adahaba kaga dambayse markii tan qiraa'ada lagu soo dejiye oo sidaa nabiga lagu yidhi yaa taa hore lagu soo dejiyey taynu soo dhaafna lagu soo dejiyey marka waa kay umusalama lahayd nabigu ma dhimanin isagoo haweenku wada fasax yihiin mooye ma dhimanin waa ka umsalama lahay marka aayaddan taasaa nasakday bayna leedahay qolyo waxay leeyihiin ma nasakhine aayaddan qudheedu waa muxkama waxaa looga jeedaa haweenkaa hore ee lagu fasaxay waxaan ahayn ma keeni kartin marka nasaaradii iyo yahuuddii iyo kuwaasay baxeen marka taa waa laga xoog badan yahay way nasakday ku daa laa yaxilu xalaalu maaha laka adiga annisaau haweenku min bacdu kuwaa hore kadib walaa an tabadela inaad badeshana xalaal maaha bihina haweenka min azwaaji xaasas inaad ku bedo intaad mid furto mid kale meesheedii keento walow acjabaka habeen ku yaabgeliso xusnuhuna quruxdoodii ilaa maa malakat yamiinuka midigtaadu waxay hanatay oo milku yamiintu iyadu xad maleh milka yamiintu xad maleh wakaana allahu alla wuxuu ahaaday calaa kuli shayin shay ilaalka kulli raqiiban kii ilaaliya marka sidaasaynu ku daynaynaayo aayadan aayaddaa horaa nasakday oo xadiidkiibaa ahaa saxiixa ah ilaa nabiga wax walba loo fasaxay adduunka kama tegin yaa ayuha aladiina aamanuu dadkaa muminiinta aho laa tadkhuluu hagelina buyuuta nabiyi nabiga guryihiisa hagelina ilaa an lakum in la idin idna mooye ilaa dacaami raashina la idiin idno hayri naadiriina kuwa sugi keyrkood xaalaatihin inaahu bislaadkiisa oo intaad meelaha yar taagnaataan markuu bislaadkiisu dhow yahay aad dalaq iska tidhaahdaan walaakin idaa duciitum markii la idiin yeedho fadkhuluu gaa fa idaa dacimtum markaad quudataan ood cuntaan fantashiruu kala firdha walaa mustaanisiina lixadiiin kuwa sheeke weheshanna ha ahaanina walaa mustaanisiida waxay ku cadfan tahay hayra naadiriina inaahu kuwa bislaadkiisa sugi ha ahaanina walaa mustaanisiina lixadiiin sheekada kuwa macaansanna ha ahaanina ina daalikum kaasi kaana wuxuu adig yidhi nebiya nabiga kii dhibi fayastaxyii minkum idinka xishoo nabigu oo idinlama hadli kara dee wallaahu allana laa yastaxyi kama xishoodo oo ma qariyo min alxaqi xaqa waxay ahayd zaynabo bintu jaxshi markuu nabigu aroostay yaa yaa waxaa la keenay ota dadka dee masaakiinta ah iska taagnaano markii raashinka nabigu uu bislaaday ay isleeyihiin yay iska gelayaan markaasay iska cuni markii zaynabo la aroosay yaa dad badan weliimadii loogu yeeday markuu dad badan weliimadii loogu yeeday yay qaarkood sheekadii iska sii haysteen oo iska fadhiyeen meeshii inay kala tagaan la rabay markaa nabigaa intuu hinqaday sidii wax kici oo kale si ay u kacaan way dareemi waayeen wuu iska baxay marka marka qayb baa baxday saddex nin baa meeshii ku soo hadhay mudduu nabigu meelaha soo mermeriyo reerkiisii kale soo baridiyeyo markii dambe yaa yay baraarugeen saddexdoo sheekadii iska macaansan way baxeen markaasuu nabigu gurigii galay wuxuu yidhi anas binu maalik waan ka dabagalayo markaas daahi buu sii inaan gudaha galo waa la ii diiday marka xijaabkii baa markaa soo degay xijaabkii guryaha ahaa xijaabkii dharka ahaa ma aha kii guryaha haweenka aan guriga loo gelayn y markaa soo degay waa ka cumar binu khadaab yidhi marka saddex baan alla ka waafaqay buui musallo ka yeesha maqaamu ibraahim markuu cumar bin khadaab soo jeediyey yaa meeshan kacbada dhinaceeda maqaamu ibraahim yaa laba ragcadood lagu tukan markii dawaafka la dhameeyo ittakiduu musallan min maqaamu ibraahim midda kale ku waafaqi waa xijaabka wuxuu yidhi yaa rasuul allah faajir iyo dad badan baa kuu soo gelaye haweenkaaga xijaabka amar sidii bay noqoto waka waa la soo daayay ayaddii kale in dhallaqa kuna mumin ah ilaahay wuxuu idinku bedeli waa aayaddii suuratu taxriim hadduu idin furo wuxuu idinku bedeli sidaas cumar baa ku yidhi markii hore ayadii baa sidii lafteedii kusoo degay marka meeshan waxaa leeyahay dadkiio guryaha nabiga ha gelina in la idin idno oo la idin yeedho raashin la idinku yeedho mooye idinkoo aan raashinka bislaadkiisa sugaynin oo intaad meelaha taagnaataan raashinku markuu bislaadkiisa aan kusoo aadinaynin sheekadana aan macaansanaynin meesha iska fadhiyaynin markaad cuntada cuntaan kala firdha maxaa yeelay nabigu wuu idinka xishoonaya iga kacaynuu yidhaah wuu ka xishoon allana xaqa wuu caddeeya kama xishood alla wuu caddeeya xaqa subxaana wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu dadka muminiinta aho laa tadkhuluu ha gelina buyuuta nabiyi nabiga guryihiisa ha gelina ilaa an yuudana lakum in la idin idna mooye ilaa dhacaami raashina la idinku idna mooye oo laidinku yeedho mooyaane ha gelina hayra naadiriina kuwa sugi kayrkood xaalaatihiin ilaahu bislaadkiisa raajinka intaad meelaha iska taagtaagtaan markuu bislaado guriga dalaqha dhehena walaakin idaa duciitum markii la idin yeedho fadkhuluu gala faidaa dacintum markaad quudataan oo wax cuntaan fantashiruu kala yaaca oo kala firda walaa mustaanisiina lixadiiin ha ahaanina walaa mustaanisiina lixadiiin sheekada kuwa macaansanayo weheshanayana ha ahaanina intaad iska fadhinaan ku sheekaysanaya mustaanisiina waxay ku cadfan tahay baynu hayra naadiriina inaah idinkoon bislaadkiisa sugaynin walaa mustaanisiina lixadiiin sheekada kuwa weheshana inaad nabiga gurigiisa ka bixi weydaan ama idan la-aan gurigiisa soo gashaan walaa musanisiina lixadiid inna daalikum arintaas oo aad nabiga gurigiisa markaad timaadaan aydaan baxaynin yudi nabiya nabigu dhibi fayasaxyi minkum idinka xishoono de war iga baxa inuu yidhaah wuu ka xishoonayaa nabigu wallaahu allana laa yastaxyi kama xishoodo oo ma qariyo min alxaqi xaqa ma qariyo allah baa saa idinku sheegay allihii haweenka markaad wax su-aalaysaan mataacan alaab fasaluuhuna ka su-aala min waraai xijaabi xijaabka gadaashiisa waa xijaabkii guriga kanu markaad gabadh gurigeeda joogta aad wax su-aalayso dibadda ka weydi dibadda ka weydi laakiin gabdhaha xijaaban dee suuqa usoo baxa dani soo bixisay waad weydiin kartaayo wixii yani muraadaho ay leeyihiin hadday suuqa wax ka rabtay iyo hadaad adigu wax weydiin lahayd iyo dee suuqa waa la wada jooga marka laleeyahay ha u gelina min waraa xijaab ka weydiiye waa markay guriga joogta laftiisa wey gabadh gurigeedii joogta dalaq u dhihin wey waxaa laga yaabaa inay si ka yihiinoo maradii ka kala daadsan tahay yaa suuragala idaa saaltumuuhuna markaad gabdhaha su-aalaysaan alaab fasaluuhuna su min waraai xijaabin xijaabka gadaashiisa ka su-aala hadda dadka haweenkao dhanna waa sida ogow ma aha haweenka nabiga keliya khaaskuma aha daalikum su min waraa ilxijaaba adharu daahirnimo badan liquluubikum quluubtiina iyo quluubihina inaad dibadda iska taagtaan wax shaki meeshaa soo geli maayo iyo iyo qalbi xumo midna soo geli mayso oo gabadhii gabadh laga soo duldhaadhacay oo laga kor yimid isu haysan maysa way iska faraxsan tahay adiguna ruux meel shakila galay ahaan maysid qalbigaagu waa fayow yahay wax dhiba male qalbigiinu nadiif wey wax yani qalbigaaga kusoo dhico xagga dumarnimo ma jirto wax iyada xaggeedana kusoo dhici ma jirto mid walba waad qalbi fayoya waa iska wanaagsantihiin daalikum arintaa xijaabka gadaasha laga weydiinayo yaa adharu ka daahirnimo badan liquluubikum quluubtiina uga daahirnimo badan oo qalbigiina isagoo nadiifoon wax shaki iyo caloolxuma midna soo gelin yaad meesha ka tegaysaan iyo quluubihiina iyo qalbiga adkooda wamaa kaana lakum idiinma sugna niman yahow oo idiinma banaana an tuduu inaad dhibtaan rasuulalahi rasuul alle inaad dhibtaan walaa an tankixuu inaad guursataan idinma banaana awaajahu xaasaskiisa min bacdi isaga dabadi abada dabadi inaad guursataan idinma banaan waxaa weeye nabiga inaad dhibtaan idinma owlo aha idinma suubato haweenkiisana dabadi ma guursan kartaan marka dee hadda lamaba haye haweenka isagoo nool uu furay kuwaa ma la guursan baa l kuwa waa la guursan baa kuwaa isagoo nool uu furay waa la guursan baa ummahaatulmuminiin maaha kuwaas wamaa kaana lakum idinma sugna an tuduu inaad dhibtaan rasuulalahi rasuul alle oo guriga ku dhibtaan oo waxyaabo aan loo baahnayn aada agihiisa gurigiisa ku samaysaa oo guriga ka bixi weydaan walaa an tankaxuu inaad guursataan owle idinma aha aswaajahu xaasaskiisa min bacdi isaga dabadi abadan ina daalikum arinkaasi kaana wuxuu ahaaday cinda allaahi alla agtiisa cadiiman kii weyn inaad dhibtaan nabiga alla agtiisa waa wax weyn in wey nabiga dhibkiisa oo nabiga aada dhibaysaana kaanu wuxuu aday cind allaahi alla agtiisa weyn in tubduu haddaad muujisaan shay-an shay ood afka kaga hadashaan ama gacmaha ka samaysaan aw tukfuuhu aada qarisaan fa in allaha alle kaana wuxuu ahaaday bikulli shayin shay la arka kulliga calimankiio waxaad qarinaysaan waxaad daahirinaysaan isku sibuu alla u ogyahay haddaad wuxuun qalbiga ku qarisaan ama wuxuun daahirisaan waa isugu mid alla subxaana wa tacaala qalbigiina waxa ku jira yani wax xumaanoo qalbigiina ku jira iyo wax fiicanoo qalbigiina ku jira waa isla mid wey in tubduu haddaad muujisaan oo daahirisaan shayan shay aw tukfuuhu aada qarisaan fa in allaha lakaana wuxuu ahaaday kulli shan shay la arka kulligii caliima kii og buu ahaaday subxaana wa tacaala